بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإmام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى bاب الرجل يحب qوما walamaa yalxaq bihim wuxuu ku saabsan yahay alrajuli ay fi rajuli nin yuxibu jecel qowman qolo jecel walamaa yalxaq bihim aanan haleelin oon soo gaarin dadkaa uu jecel yahay ma haleelin mana soo gaarin qofkaa muxuu kas muxuu helayaa see ku gaari karaa qala xadaثna cabdالlahi bn mslmة alqacnabi qala xadaثna sulayman bn mغيrة عan xumayd bn hilaal عan cabdالlahi bn samiti عan abi dri alغifaari radي الlahu canه وarضaah qaala wuxuu yihi abu dr qultu waxaan ya rasuul الlah rasuul allow الrajul nin yani qof buu wadaa nin amar haween waxay ahaataba qof yuxibu lqowma qowm jecel walaa yastaiicu aan keri karinna an yalxaqa bicamalihim camalkoodi inuu haleelo walamaa yalxaq bihim taasi marka wuu ku fasiray agga xagga zamanka iyo makaanka keli ama ahee waxaa loo jeedo waxa weeye laa yastaiicu an yalxaqa bicamalihim camalkoodii ma haleeli karo oo hadday ghazawaad galeen oo jihaad galeen oy shahaado heleen ama ay xaj iyo cumro iyo acmaal la imaadeen ama ay dalabulcilmi ay u mareen meelo badan u mareen acmaasha iyo muwaasafaadka dadku ay helaan dadka oo dhan mawda heli karaan laa yastatiicu an yalxaqa inuu haleelo bicamalihim camalkoodana ma gaari karo mana heli karo qaala nabigu wuxuu yihi anta adigu yaa abaa abaa abaadarow maca man axbabta qofkaad jeclaatay maciisa ahaatay bishaaro weyn wey abudar radi allahu canhu uu helay inay caam tahayna waa inoo imaan doontaa almar-u maca man axaba <clears throat> qof kasta waa sidaas anta yaa abaa abaadarin maca man baa tahay axbabta aada jeclaato oo ninkii jeclaada dadka saalixiinta ahna ma saalixiinta macood u ahaanayaa dadka xunxun qofkii jeclaadana ayagaas ma oodu ahaan ile waa caame anta ma maca man axbabtadaas caam wey maxabadaas qofka wuxuu ku gaari dad aynan isku camal ahayn buu ku gaaraya jeceelka qalbiga ee uu jecel yahay ayuu ku gaarayaa camalkoodi oo kale ayuu helaya <clears throat> waman yudic illaha wrasuul faulaa'ika maca aladiina ancama allahu alayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin kuwaa u ahaa ninka alle iyo rasuulka adeeca oo diinta jeclaada oo dadkaa wanaagsan jeclaada kuwaa ma cood u ahaanaya qultu waxaan idhi markaa inii uxibu llaha ilaahay baan jeclahay wa rasuulahu rasuulkiisana waan jeclahay haddayba sidaa tahay anuu meel kale ma aadin alla iyo rasuul maan jeclahay buu yihi qaala waa ku celiyey wuxuu yihi anta adigu maca man axbabta axadkaad jeclaata maciisaa tahay yaa abaadarin abaadaru marka maxabadaas xadiidku waa xadiidkaa saxiixa ah axmed iyo abu daawudna waa soo saareen maxabadaas markaa laha maraatib mutafaawita sida mutaabacada ay maraatib iyo mutafaawid u kala leedahay mutaabacada acmaasha iyo darajaadkuna ay mutafaawid utahay ukala sareyso yay maxabada iyo muqtadaha iyo waxaa lagu gaarayana ay ukala sareysaa marka darajadaa dadkaad jeceshahay ma codad ahaani bitafaawuti darajaati darajaadkii oo haddana kala tagsan oo kala koreeya waa la kala koreeya oo hadda ninkii jannada galaa qof kasta oo jannada gala ninka ugu dambeeya ee naarta intii laga soo saara jannada gelayo huwa maca nabiyi sala allah alay wasalam fi ljanna nabiga maciise weeyaan jannada nabigu ma jannada kula jiraa nabigu jannada kula jiraa maca nabiyi fi ljanna abubakar iyo saxaabadii nabiga alayh salaam kuwaa way ka koreeyaan soo maarti marka wixii jannada lagu jiro oo maxabadaas la helay ayaa haddana maraatib lakala leeyahay oo lakala koreeya qof kasta oo markaa fadli leh haddana nabi maxamed ma gaarayo martabadiis martabada nabi maxamed ma gaarayo alayh wasalaam darajaadki way kala koreeyaan maraatibti baa kala sareysa miciyadaas marka ma man axbabta la yiri waxaa weeyaan miciyo khaas iyo caam labada way noqonaysaa in caamkii jannada la galo iyo in mid khaas oo darajo kora la helo oo nabiga u dhow alayhi salaatu wasalaam ninkii marka jeclaaday nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam oo wadadiisina ku toosa martabadiisa waa ka koreysaa qofka kale saalixiintii dadka jeclaada sidoo kale shuhadadii kada saas weya marka marka in la jeclaado fadliga ay leedahay ambiyada ilaahay iyo saalixiinta in la jeclaado fadliga ay leedahay garanaysa haddii fadligaa lagu gaaray maxabadooda iyo jeceelkooda in la naco oo loo caroodana fogaasho un baa laga helayaa in laga fogaado oo aan darajadooda loo dhawaanin oo laga yaaba inaan jannada lala gelin macooda ayaa lagu helaya qaala xadathana muslim bn ibrahim qaala xadathana hishaam qala xadathana qataada can anasi ana rajula nin yaa saala weydiiyey annabiya nabiga alayh salaatu wasalaam su-aal faqaala wuxuu yihi ya nabiy allah mata saaca saacadda qiyaamo qiyaamaha goormay dhici doontaa saacadda qiyaama goormay dhici doontaa su-aashaas marka waktigeeda ah axad ka jawaabi kara ma jirto alla keli un baa garanaya laakiin su-aal aan macno weyn ku fadhinin hadduu saa'ilku su-aal la yimaado qofka muftiga ah wuxuu ugu bedelayaa jawaab ka fiican jawaabta uu raadinay oga fiican oga nafci badan waana maslaga nabiga uu qaadi jiray maca saa'ili waxaa la yidhaha usluub xakiima la yihahda usluubka xikmada badan ee qofka xakiimka u qaada waxa weeyaan qofkan waxay ufaa'idaa inaad u sheegto qaala nabigu wuxuu yidhi wamaa cadadta laha maxaad diyaarsatay saacadda qiyaamo maxaad u diyaarsatay baa lyidhi qaala wuxuu ila anahu camal baa la rabaa maalintaas maalin la tamaninaayo oo yaa ku gaarsiiye la dhihi may waa maalin camal u baahane maxaad diyaarsatay qaala wuxuu yihi maa cadadtu ma diyaarsanin min kabiirin wax weyn min kathiiri sawmin walaa siyaamin walaa sadaqatin riwaayo kale camal fara badan oon la imaaday ma jirto ilaa anii anigu uxibu llaha ilaahay baan jeclahay wa rasuulahu iyo rasuulkiisa camal weyn oon yani camalan axmadu bihi nafsibo riwaayo kale camalan alxamdulilah dhahon ku mahadiyo oon hadda aan leeyahay ilaahay waad maaratay ku fadilay oo wanaag baad haysataa oo ailahay waan ku qanacsana aan isleeyahay ma jirto laakin wuxuu yihi ilaa anii uxib llaha warasuula ilah rasuulkaa jeclahay bu yiri jawaabta ninka su-aashaas si ilahi waafajiyay firi faqala nabig wuxuu yhi almaru maca man xaba qofku maca man qof maciis bu hanaya xaba u jeclaada marka in la jeclaado dadka wanaagsan ayaa loo baahan yahi lagu dadaalo weliba jeceelkooda loo duceeyo jeceelkana waxaa keenaya markaad raacdo manhajkoodii iyo wadadoodii oo u qiimahoodii iyo camalkoodii ficnaa aad qaadato oo waxay cilmi iyo diinaha aad ka qaadato oo aad eh, mxuu aha fa axsanahu werigaada aad taagnaato maxabadana way ducadana u wado maxabada way imaanaysaa jeclaanaysaa jeceelka waxyaala aahar iyo raad hu leeyahy saame wuxuu leeyahay wadooyin iyo calaamaad buu leeyahy calaamaadka waxaa kamid a ah, in almuxiba liman yuxibu mutic qofka qofku jecel yahay buu ateecaa owdadiisi qaadaa oo raacaa calaamadaas wey haddaad ilmaysod oodo markii nabi maxamed la sheegay alayhi salaatu wasalaam ood maxabo iyo shawq iyo hilow aad dareento hada madlab sharci waa fiicanta arrin fiican wey in lagu ta'ahuro maxabada nabiga sal l slam iyo mawaaqiftiisii iyo rasuulka iyo karaamadiisi qiimihiisi ay muslimiintu taamayso jirkooda waa fiican tahay shawqa iyo maxabadaas lakin maxaa la rabaa in lagu daro in almuxiba liman yuxib mutic qofkaad jeceshahay waad adeecaysaa qofkaad jeceshahay waad adeeci qofkaad jecel lakin ma adeecays inaad khilaafto waan jeclahay intaad tirado sax maata iyada taas sax aha naam inaad marka ku salido hadduu nabiga sala la alay slam yahay maxabadii bay kamid tahay oo a almaru ma almaru yani qofku waxaa la yiri wuxuu badiyaa qofka uu jecel yahay sheegidiisa muxuu ahaa man axaba shayan akthara min dikrihi sheegidiisuu badinaya sida wanaagsan u sheegaayo sheegidda wanaagsan ayaa loo wadaa xamaad ibn abi sulayman sheekhu abu xaniifa ee uu abu xaniifa ku ta'ahuray ila abu xaniifa fiqigiisa ninkaasu ka qaatay xamaad bin abi sulaymaan oo asagana ka qaadanaya calqama calqamana wuxuu ka qaatay ibn mascuud ibn mascuudna can rasuuli llaahi markii la weydiiyey abu xaniifa raximah llahu tacaala ninkii abu jacfar mansuur uu yiri isagoo la fadhiya nin ciisa lyii weydiiyey wuxuu yaad ka qaatay cilmigan markaasu wuxuu yihi waxaan ka qaatay sanadkii buu taxay markaasaa wuxuu yihi naftaadii kalsooni iyo hiqanimo ayaad muujisay baa yihi sanad hiqa ah oo lagu kalsoon sheegtay waxaa la yihi mundu arbaciina sana sujuudda kama tegi jirin inuu waalidkii u duceeyo sheekhiisiina uu duceeyo weligii kamuna tegin ba layiri mundu arbaciina sana abu xaniifa radia allahu canhu arda marka waxaad garanaysaa si ugu taafuray ee u jeclaa ee cilmigiisa uu ugu dadaalay ee uga faa'iidaystay ee allana ugu baryaayay maxabana ulahaa marka waxay noqonaysaa almaru maca man man axaba bay noqon qofkaa waa jecelyah si dhab u jecelyahy qaala anas ba wuxuu yihi famaa ra'aytu lmuslimiina muslimiintii ma arkin saxaabadii buu ujeedaaye fariixuu ayagoo farxay bacda alislaami islaamka kadib ashado wax ka daran farax ka daran mimaa fariixuu si ay ugu farxeen yoomaa maalintaas saxaabadii oo dhan baa wada farxay maxaa yeeley waxay og yihiin anahum yuxibu llaha warasuulahu walawliyaa wasaalixiin inay jecel yihiin bay ogyihiin marka inay kuwa macooda noqonayaan bay ogyihiin nacam oo daaru lkaraama ilaahay subxaanahu watacaala ay jaar kula noqonayaan ilahay yatajala liahliljana yuu istusayaa toddobaad kasta iyo jumco kasta lidalika cindiyada tashriifka ah ee gabadhii aheyd imraata fircawn maxay tiri rabbi bnilii cindaka beyta ayay tiri marka iyo nabi maxamed sal allahu aleyh wasalam iyo ambiyadii iyo saalixiintii macooda in jannada aad hesho waxa weyn weeyaan ajir aad u weyn weeyaan naam xadiis saxiix wa xadiidku baabu fadlulkabiiri qofka weyn fadliga uu leeyahay ee uu mudan yahay in la fadilo la ixtiraamo la weyneeyo la tawqiiriyo makaanada iyo martabada iyo mansilada ilaahay gaadhsiiyo cumriga ah in lagu karaameeyo lagu weyneeyo oo dadka yaryar dadka waaweyn ixtiraam ay u hayaan mar walbaba qadariyaan uturaan ka war hayaan soo dhaweeyaan xadathana axmed bnu ciisa qaal xadathana cabdullahi bnu wahbin can abi sakrin an ibni qusaytin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sala allahu alay wasalam qaala man lam yarxam sagiirana kuwa anaga yaryar qofkaan u naxariisanin oo wayacrif aqoonsanin xaqa kabiirina dadka anaga waaweyn xuquuqda ay leeyihiin ee in la weyneeyo la qadariyo ay mudan yihiin qofkaan qadarinin yacrif ee qadarinin xaqa kabiirina falaysa mina nagamid mid maaha buu nabiga sala allah alيh wasalam sufyaan ibn cuyayr waa diidi jiray laysa mina in la ta'wiiliyo sidaa ku daaya buu dhihi jiray laysa mina nagamid maaha xadiid saxiixa weeyaan marka mujtamaca dadka yar iyo dadka waaweyn iyo dadka siman intaba xuquuq bay leeyihiin ay muraaceeyaan oo inay is loo baahan yahay ka yar turid buu u baahan yahay iyo raxmad iyo cadfi iyo dhimrin ka weyna qadarin iyo ixtiraam iyo maqal iyo in la siiyo fursadiisa uu leeyahay hadday noqoto makaanka iyo meeshuu fadhiisan iyo hadday noqoto hadalka haddii la dhaho iyo hadday noqoto hogaanka inay fursadooda la siiyo dadka yaryarna ixtiraamkoodii iyo mxuu aha raxmadooda ay helaan ayay u baahan yihiin qaala almusanifu raximah llahu tacaala xadathana caliyun qaala xadathana sufyaan qaala xadathana ibnu jurayj an cubayd llahi bnu caamir an cabd llahi bn camr bn lcaas yabluqu bihi nabiya nabigu gaarsiinaya yabluqu bihi nabiy macnaha waxaa weeye marfuucun ila nabiy nabigu xadiidka u kor yeelay qaala nabiga wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam man lam yarxam sakiirana haddaana uma lmuxamadiya kuwaa naga yaryarkaa qofkaan unaxariisanin naxariis bay ubaahan yihin waa tabar yar yihiin jirkoodii iyo caqligoodii iyo tabartoodii waa yar tahay in wax la siiyo oo cunto iyo cabid iyo aradbax iyo waxbarasho iyo tarbiye iyo intaba naxariistii bay noqonaysaa man lam yarxam sakiirana wayacrif aan aqoonsanin xaqa kabiirina kaanagun weyn xaqiisii intaas soo halgamay ee ummadda odayga u noqday ee intaas oo dhan ka horreeyay dadka kale in lagu xurmeeyo diinta iyo qidamka iyo weynida intaba waa mudan yahay falaysa mina nagamid maa ninkaan xurmadaa la imaanin iyo qadarintaas qaala xadathana maxamed bn slam qala xadathana sufyan bn cuyayna an ibn abi nujayxin an samica wuxuu maqlay cubaydllahi bn camir yuxadiu an cabdillahi bn camr bn caas yabluqu bihi nabiy sala la alay slam mila xadii saxiixa qala xadathana cabda can mxamed bn isxaaq can camr bn shucaybi can abihi can jadihi qaal qaala rasuulu lahi sala اlah alيه wasalam nabig wuxuu yihi laysa minaa naga mid maaha man lam yacrif qofkaan aqoonsanin xaqa kabiirina kaanaga weyn xuquuqda uu leeyahay wayarxam an naxariisana sakiirina kaanaga yar saxiixu ligayrihi xadiidku qala xadathana maxmuud qala xadathana yaziid bn haaruun qala akhbarana walid bn jamiil an alqasim bn cabdiraxman an abi umamata ana rasuul lahi sala la aleyh wasalam qaala nabig wuxuu yihi man lam yarxam sagiirana ninkaan unaxariisana kaanaga yar wayujila yuwair yuqadir yujila aan qadarinin oon weyneynin kabiirana kaanaga weyne dadale falaysa mina nag mid maha buu nabigu sala allahu aleyh wasalam yihi xadiid saxiixa waa isaguna xasan saxiix weliba kan baabun wuxuu ku saabsan yahay ijlaal lkabiir qofka weyn in la weyneeyo qofka weyn in la qadariyo ijlaalku waa waa tacdiimka iyo weyneynta iyo karaameynta wey qaala xadathana bishir bn mxamedi qala abarana cabdاllahi qala abarana cawf an ziyad bn mikhraq qaala abu kinana wuxuu yihi an ashcariy isagoo ka warinaya ashrina abu musa weeyaane abu musa ashcari radi allahu canhu qaala wuxuu yihi ina min jalaalilaahi ilaahay weyneyntiisa waxaaba kamida ilahay in la weyneeyo oo qadarki iyo mxuu ahaa weyneyntiisi la siiyo la qadariyo ah, taas ilahay waa mudaya subxana wa tacaala gaalada waxaa lagu eedeeyay wamaa qadarullah xaqa qadrihi ilahay qadarka ilaahay mayna qadarinin marka ilaahay oo la ijlaaliyo oo la tacdiimiyo waxaa kamid a ah ikraamadi shaybati lmuslimi qofka muslimka ee cirada u saaxiibka in la karaameeyo ciradaas inta uu ka soo baxaysay xaggee buu joogay muslim buu ahaa muwaxid buu ahaa saajid lilaahi raakica ah ayuu ahaa musalli saaimo soomuu ahaa intaasuu diinta ku fara adkaa oo ku dheganaa marka qofkii gadaal ka yimid dhalinyarada ah wuxuu mudan yahay qofka booskiisa inuu ogaado qadariyo oo diinta ku ixtiraamo oo weynada iyo da idada ku ixtiraamo marka ina min ijlaalilahi bay kamid tahay ikraami shaybati lmuslimi cirada midka u saaxiibka ee muslimka in la karaameeyo karaamada iyo ixtiraamka iyo qadarinta oo aan maaratay loola dhaqmin sidii qof aa iskudaa tihiin o kale aan loola dhaqmin lagula murmin waxaamili ilqur'aan iyo qur-aanka qofka xumbaarsan xamli baa laga qaaday xumbaar mashaqada iyo culayska qur-aanka oo la mucaahadeeyo laga warhayo la akriyo la muraajaceeyo lagu dhaqmo macnihiisa la fahmo la dhuxaansado xaamil qur'aan qofka quraanka xifdisan xifdan wa qiraa'atan wa tafsiiran intaba xumbaarsan isagana in la weyneeyo waxay kamid tahay ilahay weynayntiisa xaamil qur-aankii gayri aan xadgudbin bi fihi quraan ku xadgudbin quluwi lama raba ilan qur-aanka in quluwi lagu samey lagu xadgudbo oo ti loo jiiday cabdullahi bn camr bin caas markuu maalin walba waa dhameynaya qur maalin walba waa dhamayni uluw weyaan ba xuquuq xuquuqkana meesha ka tagaysa naftaadana waa daciifinaysaa oo tabarti iyo taagta naftaada ooma dhiganto iskaman xajin karta arrinta ayada hayr algaali fiih uluwiga qur-aanka waxaa kamid ah in dee mutashaabihaadkii iyo waxaa la raaraaco oo aad macnihiisi waxaada garanayn aad raaraacda kamida ah. qaarkood waxay gaarsiiyaan in lagu xadgudbo fi tajwiidihi ayay qaarkood xataa ku fasiraan tajwiidkiisa oon la qur-aanki sax loo akrinayo ilaa wa ilaa sidaas oo asheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala wuxuu tacliiqiyaa ninka la yihahdo imaam aljazari man lam yujawid lqur'aana fahwa aathimun wuxuu le khata laysa tajwid اlqur'aani fardan walaa waajiban ah, way kala tahay tasxiix اlqur'aan in qur'aanka si sax loo akriyo iyo tajwiidkiisa oo wax allaala saqiir iyo kabiir wixii uu lahaa oo dhan la saaro way kala tahay bu kule taas ayada waa maxaa weeyaan min alculuum culuumta bay kamid tahay walaw ajr wa thawaab iyo qofka ka helayaa la imaada laakiin waa fard lama dhigi kara halkaasu taaganya cuthaymiin ayb calaa kuli xaal wii wax walbaba xad buu leeyahay xaddiisii haddii la gudbiyo inqalaba ilaa didihi in markaa huluwi lala imaado lama ogolo qoradii khawaarijtaha qur-aanka siday u akrin jireen oo qiraaadooda qiraaadooda qof marka akrinayaan qur-aanka adiga waad xaqiraysaa wamaca dalik fahamkii bay ku khaldameen huluwi baa ka galay qiraadii huluwi baa ka galay ku dhaqanka qur-aanka quluwi baa ka galay marka quluwi lama rabo laa taqlu fi diinikum walaljaafina lama ogolo xamil qur-aanki inuu noqdo aljaafi midkii gooya canhu qur-aanka oo qur-aankiiba ka tegayba ku dhaqmaynin akrinaynin xifdinaynin ku bara isaga juu jafaa la yimid jafaa qur-aankii saa wato oo xifdisan buu haddana tadbiiq gayra sharci illaahi shareecada waxaan ahayn buu dabaqaya oo hogaaminaya oo dad maamulaya qur-aankan ugu bartay wa ikraamadi sulaan madaxnimada midka u saaxiibka oo la karaameeyo suldaankii almuqsidi caadilkaha ayaduna ijlaalilahi bay kamidta qofka madaxda ah ee caadilkaa ah in la karaameeyo ilahay weyneyntiisa kamid tahay subxaana tacaala caadil marka laleeyahana boqol kiiba boqol shardi maaha shardi ma aha qof boqol kiiba boqola ma jirtee madax hadduu yahay maamulkiisana uu hagaagsan yahay ummadiina uu hogaaminayo wixii markaa wanaaga waa lagu adeecaya laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq waana lagu ixtiraamay oo waa lagu weyneyn waa lagu weyneynaya xadiidkun xasan wey qala xadathana mحamed بن سlاmi qala akbarana jrيr an mحamed بن isxaaqi an cmr بn شhucaybi an abihi an cabdillahi bn cmr bn caas an jadii hadduu dhihi lahaa cabdullahi bn cmr ooma baahneetin laakin can abihi buu ku istaagay can jadihi uu noqon cabdullahi bn cmr jadka waa cabdullahi bn cmr bn caas wey qaala wuxuu yihi qaala rasuul الlah nabiga alayه الslam wuxuu yihi laysa minaa naga mid maaha man lam yarxam qofkaan unaxariisana sakiirana kuwa naga yar wayuwaqiran weyneynin oo ixtiraamin kabiirana dadkana waaweyn wa xadiis saxiix qaala imaam albukhaariyu raximah llah baabun yabda-u lkabiira qofka weyn buu ku bilaabi bilkalaami hadalka iyo wasuaali weydiinta haddii la hadli rabo qofka weyn baa u hadli dadka haddii su-aal dad la weydiin rabana midka weyn baa su-aasha la weydiin u jawaabi oo inta kale afhayan u noqon dadka yaryar way u kaadinayaan inuu kii weynaa hadli waayo ama hadalkaba isku toosin karin ama isaga ay doorteen mid kaliya dadka ay doorteen ay soo saarteen mooyeen haddii la yihahdo nin kale noo hadlaayo anagoon dooranay way dhacdaa mararka qaar in qabiilkii nin yar ayba boqor ka dhigtaan oo ay madax ka dhigtaan oo ay doortaan way dhacdaaye ayagiba haddii ku qancaan oo tanaasuleen aba dhibaato a ah maleh cumar radi allahu canhu wafdi baa u yimid kii ugu yaraabaa yii waan hadli oo show lasoo diyaariyo lasoo baalay markaasu wuxuu yidhi kuwa waawin ha hadlaano inama almar'u biasqarihi buu yihi dadku sidiisaba qofku labada yaryar un baa laga ictibaaraa carabkiisa masaxan yahay iyo maskaxdiisa iyo caqligiisa iyo fahamka uu leeyahay laakiin asalka waxaa weeyaan qofka weyn baa iskale su-aasha iyo hadalka bilaweeda haddayna ayagu ayna tanaasulin ama kii weynaa ayna ku dhicin sabab ka reebi karta xadathana sulayman binu xarbi qaal xadathana xamaad binu zayd can yaxya bnu saciidi can mushayr mushayr bnu yasaar mawla ansaar can raafic bnu khadiijin wa sahl bin abi xatmata anahuma labadaa saxaabi xadathaah waxay u warrameen mushairkaasi aw xadathaah a xadathaa aw xadathaah damiirkaas marka wey anahumaa labadaa xadathaa mise xadathana ya xadathana xadathaa iska dheh xadathana hadda ma taal meesha maxaa weeye an raafi bn abu shar an raafic bn khadij wasahl bn aatr anahumaa xadathana waa dhihi kartaa way noo warameen ama xadathaa aw xadathaahu waxay u warameen busheer bnu yasaar bay warameen ah, xadatha xadathana xadathana mm, aw xadathaahu ayib ana cabdllahi bnu sahl ninka la yidhahda cabdullahi bnu sahl oo cabdiraxmaan binu sahalkan soo socda ay walaalo yihiin cabdullahi waa ninka lagu dilay khaybare khaybara lagu dilay cabdullahi bnu sahl wa muxaysata bna mascuudin oo imaadeen ay ahaayeen atayaa waxay imaadeen khaybara magaalada khaybara la yihahdo yahuudda ay markaa deganeed oo dhul timir badan aheyd oo timir iyo waxsaas oo kale ah aada oga badatay waxbay u doonteen fatafaraqa waxay ku kala tageen finakli ay fi geedihii timirtaa bay ku kala tageen nin meel buu ka galay beeritii timirteed faqutila cabdullahi ibnu sahl baa la dilay cadow unbaa meel ku helay keligiis intay dileen bay god ku tuureen ceel meeshan oo goof ah fa jaa waxaa yimid cabdiraxmaan binu sahal oo ninkaa cabdullaahi bnu sahal ay walaalahaayeen wa xuwaysa oo imaadeen iyo muxayso oo ibnaan mascuud oo cabdullaahigan iyo cabdiraxmaankan ay walaala yihiin ila nabiyi nabiga calayh salaam bay u imaadeen fatakalamuu waxay kala hadleen fii amri saaxibihim saaxiibkood arrinkiisii ninkaasaa la dilay yuhuud baana ka shakisannahay yay u yima u imaadeen fabada'a a cabduraxmaan baa wuxuu dabcay inuu hadalka bilaabo wa kaana asqara alqowl saddexdaa socota isagaa u yaraa faqaala lahu nabiyu sal slam ba wuxuu yihi kabir ilkubra weynee weynaynta qofka weyn ha hadlo kabir weynee alkubra weyneynta ixtiraam qofka weyn ha hadlee ukaadi buu nabigu sal allah alay wasalam yihi marka hadda waxaa weeyaan waa cardigii hore waxaa lagu jira cardi iyo bandhig iyo istiftaa ayaa hadda lagu jiraa laakiin hadday qadaa iyo rafcu dacwa ay noqoto cabdiraxmaankaa iska lahaa oo cabdullah xuwayse iyo muxayse waxaa kale oo qadiyada dacwada gudbin iska leh haba yaraadeen cabdiraxmaan baa iskale cabdullahi walaalkii buu ahaa laakiin hadda ma taalla rafculqada ee waxay taalla arrin dhacday yaa nabiga la weydiinayaa ishkaalkeedii iyo wixii markaasi la mari lahaa qaala yaya wuxuu yihi yaya sa riwaayadiisa liyeliya kalaama ba ujeedaa kabir ilkubra buu fasiraya liyeliya lkalaama hadalka haw wareego oo ha tawaliyo alakbaru qofka weyn <coughs> ha hadlo fatakalamu way hadleen fi amri saaxiibihim saaxiibkoodii cabdullaahi ibnu sahalkii la dilay bay ka warrameen ninkaasi waa la dilay yuhuud baana anagu tuhunsannahay faqaala nabi sal slam ba wuxuu yidhi atastaxiquuna ma mudanaysaan qatiilakum dama qatiilikum qofkiina inaga dilay qatiilka waa maqtuulki wey ninkii la dilay ee cabdullaahi ibnu sahalaha ma mudanaysaan diyadiisii iyo magtiisii aw qaala wuxuu yidhi saaxibakum saaxiibkii nin la dilay ma mudanaysaan diyadiisii iyo magtiisii biaymaanin khamsiina minkum konton idinka inaga mid ah dhaar ay dhaaranayaan ma ku mudanaysaan konton idinka inaga mid ah imaani waxay ku dhaaran in ninkii la dilay ninkaana uu dilay ku dhaarta masalata lawth weeyaane qasaama la yihahdaa qasaama konton dhaarood baad dhaaranaysaan oo deena ku mudanaysaan diyadii iyo magti qaalu waxay dh ya rasuul allah amrun amar lam nara waanaan arkin huwa amrun waa amar lam nara waanaan arkin tuhmo waa jirtaa iyo calaamo iyo qariino iyo loth waa jiraa laakin anaga indhaha kama hayno qofkii dilay qaala nabigu wuxuu yihi fatubriukum waxayna beri yeeli oo iskaki indifaaci yahuudu reer yahuudood baimaani khamsiina minkum minhum konton dhaar oo iyaga xaggooda ay dhaaranayaan khamsiina konton oo minhum kamid a ah, yaa dhaaran oo leh wallahi baana ninkaa dirin taas marka idinkaa ogolaada qaaluu waxay dhehen ya rasuul allah qawmun hum qawmun waa dad kufaarun gaalo ah waa yahuud waa gaalo a marka way iska dhaaranayaan bukooda way iska dhaaranayaan iyagoo oo wax dilay fawadaahum rasuulu lahi sala la alay slam markay maslada adkaatay oo nimankana caddayn ma hayaan dhaartii way diideen qasaamadii kuwana waa kanoo dhaartooda lama aqbali karo waa gaalo yahuud fawadaahum rasuulu min qibalihi xaggiisa dhinaciisa ayuu diyadii ka bixiyey nabiga aleyh salaatu wasalaam xoolihii caamkaa masaalixdaha buu nabiga ku bixiyey alayh salaam kol haddii arrintu saa noqdatay qof muslima oo lada la dilay dhiiggiisi la daadiyey oo maarata ilaahay macsuum ka dhigay dhiiggiisa ilaaliyey hadur in laga dhiga lama ogolo oo la dhaho waa hadur kasoo qaad male waa in dadkii wax lagu celiyo haddii aan dadkii lagu tuhmaayey aan jidkoodii iyo wixii lagaga heli lahaa aan la marin waa in ninkaasi uuna hadur noqonin dhiiggiisi oo magtiisa la bixiyo xagga laga bixin masaalixda caamka laga bixinaya fitan iyo dhibaatana laga hortegi in laba qabiil ay isku baaba-aan waa dili waa disheen iyo maana dilin ma aanan dilin iyo waa disheen haddii laisla hortaagnaado maxaa ku xiga waxaa kuxiga in dil kala imaado marka waa in lakala dhex galo oo khiyaarta dhex oo muxsiniintu dhex oo madaxdu dhex oo la yiraahdo diyadiina siiya nimankii lahaa waa kan diyadiinina isdaaya odho isdaaya saasaa marka amni istiqraar lagu helaya qofkii muslimkaana dhiiggiisii uunan hadur unoqon u noqonaynin qaala sahl baa wuxuu yihi raawi ninka warinaya xadiidka sahl binu sacdin faadragtu waxaan soo gaaray naaqatan hal min tilka libili geelii diyadaha magtaha kamida fadakhalad waxay gashay min mirbatin lahum xero ay lahaayeen mirbadka waa meesha xoolaha lagu xareeyo xeray xeray gashay ay ayaga lahaayeen sahl iyo farakadat lii way haraatisay birijlihaa lugta igu haraatiday lugteeda igu haraatisayoo lug bay igu soo tuurtay wey maaa way haraatisay wey naam marka taa macnaheedu waxaad faaideynaysaa xifdiga uu xifdisan yahay qisada iyo siduu u xifdisan yahay ilaa xad uu xifdi uu maskaxda ku haya weli geeli diyadahaa hal kamida oo haraatiday yani xifdiga uu masalada qisada u hayo ayay tusaysaa musalsal baa la dhahaa haddii laisku raaco oo ay dadka la isku raraacaan tan laakiin waxa weeyaan min baab yani qisadii inuu xifdisan yahay bay tusaysaa un waa xadiis saxiixeynka ku sugan xadiidku shaahidkan hadda uu keenay musanifkana masalatu masaladan ina fawaaid badan buu xadidku leeyahay alqasaama iyo cadam ihdaari dam lmuslim iyo fawdada iyo iyo muxuu ahaa wixii amni dare keenaya laga hortago iyo in maaragtay masaalixda caamka ah xoolaha lagu bixin karo oo dadka lagu kala bariin karo iyo in qofka weyn uu hadalka iska leeyahay oo lagu bilaabi karo iyo qofkii qof laga dilo inaan lisaaxib alxaqi maqaalan inuu xaqiisa raadsan karo fawaaid fara badan bu xadidka leeyahay baabun wuxuu ku saabsanya idaa lam yatakalam alkabiiru qofka weyn hadduunan hadlin hal lilasqari kii yaraa ma u banaanta an yatakalam inuu hadlo kii weynaaba hadli waaye ma laa musnaan ka yarka ma hadli karaa haa u hadli karaa wey hadii ah, arrin ku qunto ama hadli waayo ama wixii la weydiiyey uu ka jawaabi waayo ka yar wuu ka jawaabi karaa xadathana musdد qal xadathna يaحya بnu سacيidi عan cubayd الlahi qal xadathani naafic عan iبni cmra qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه ali waslm nabig wuxuu yihi abarunii akhbiruunii waxaad ii sheegtaan waa imtixaan su-aalo wey uu nabigu weydiinayo saxaabadiisii bishajaratin geed ii sheega mathaluhaa tilmaanteedu mathalu lmuslimi muslimka oo kale ah geed muslimka oo kale ah xagga nafci badnida iyo faa'iidada muslimku waa nafci iyo faa'iido wey wujuudkiisa iyo acmaasha uu la imaan iyo mujtamaca waxa uu la rabo inuu ka geyso weligiiba min awali ila akhirihi waa faa'ido wey muxtaram wey waa dhowrsoon yahay waa ilaashan yahay waa ixtiraaman yahay geed waxaa jirta sidaasoo kale oo faa'ido badan tuuti ay tucdi waxay siinaysaa ay bixinaysaa ukulahaa himaarteedii iyo midhaheedii la cunaayey kula xiinin sanad walba biibni rabbiha rabbigeed idankiisa iyo sanad walbaba midho keeni sanad walba midha laga goosani waa naaskaa irmaan sanad walba midhaa laga cuni oo laga guran laa taxutu mana go-do waraqahaa caleenteedana ma daadato diraac iyo doogaad caleenteedana ma go-do nafcigeedana waa badan yahay midhona waa laga helaa fa waqaca fii nafsii naftaydi waxaa ku dhacay buu leh isla markiiba cabdillahi bin cumar annakhlatu geetimireed baa igu dhacday oo markaaba qalbiga waxaa geeda uu nabigu sheegaya faa'iidada badan ee muslimka lagu shabahay waa geetimireed haddaan markaa aan ogaaday fakarihtu waxaa nacay buu yidhi anaa takalama haddana inaan hadlo hadalkii baa inaan hadlo oo noogaa geetimineed nabi allow waa nacay wa hama walxaal hama meeshaasi abubakrin uu fadhiyo wa cumar uu fadhiyo iyo saxaabadii kibaarteeda nabiga alayh salaam u fadhido inaan anoo yaroo kuraya sakaaru saxaaba buu ahaaye aadho nabi alla waa geetimineed aan ka dhexdhao dadka dhexdoodii waan ka xishooday buu yidhi falamaa lam yatakalama markii abubakar iyo cumar ay hadli waayeen ka jawaabi waayeen dadki kalena ay int wax walba isku dayeen ay garan waayeen qaala nabiyu sala la alay slam wuxuu yihi hiya nakhla waa geetimireed geeda ayada ah markay dalka tahay iyo ilaa ay dagob ka noqoto intuba fawaaid bay leedahay marka ay dal tahay oo intay soo baxdo ay laamo noqoto geedkan la yihaahdo baar baarka la yihahdo baarka iyo geedka baarka la yihahdo kasbaarka sidiisoo kale markii usa usoo baxo waxaa laga gurtaa calaalintaasa la guran waba waxbaa lagu samaysta arkaa laga samaysta guryaha lagu dhistaa ayadana waa saas oo kale markay yar tahay markay dhexda marayso markay midhaheeda kala duwan yihiin qaybo qaybo intaasoo qayba laga cuni harsashada la harsani geedaheeda wax lagu dhisani dogobkeeda la isticmaali harkaha laga samaysto cashfigeeda iyo qashinka hoosteeda kasoo baxa jumaarka laga cunayo daltakeeda quwaaxa laga cuno intaasoo faa'iida ay leedahay sidaasna waa muslimka oo kale oo muslimkuna waa faida badan yahi hiya nakla waa geetimireed buu nabigu yihi falamaa kharajtu markaan baxay maca abi aabahay aan la baxay oo majliskii lagu kala dareeray qultu waxaan yaa abati aabow waqaca fii nafsi nafteeda waxaa ku dhacay annaklo geetimireed inay tahay qaala wuxuu yihi aabihi manacaka maxaa kaa reeba an taquulaha waad hadli karti dadkiiba haddii ka jawaabi waayeen yari meed waa amus maxaad u hadli weyde low kunta qultaha haddaad dhihi leed kaana axaba ilaya waxaan ka jeclaan lahaa min kada wa kada inaad su-aashaa ka jawaabto o la yihaha cabdullahi bin cumar baa ka jawaabay maanta aad baan ugu farxi lahay bu yihi cumar bin khadaab radi allahu canhu waa waalidkadii waalidka ilmahadi waa baasay maanta xafladii baa iyuu lamarwan ka qaatay magaciisii baa la sheegay aad baa u farxaya waa sidaa waalid qaala maa manacanii ima diidin bu yihi ilaa lam araka kuma arkin adiga aaba aha walaa abibakrin iyo abubakr takallamtumaa idinkoo hadlay fakarihtu waa nacay inaan hadlo waan xishooday bu yihi marka xishoodkaas iyo tarbiyada iyaduna way fiican tahay tarbiyada fiican oo in maaratay waalid dadka waaweyn ee waalidki iyo aan laga dhaxadlay o hadalka lala qabsanin laakiin markay keento dan keento oo su-aal loo baahan yahay oo cilmia ay meesha taallo waad ka jawaabi kartaa xadiku saxiix weeyaanoo bukhaari iyo muslim lababa ka soo saareen baaban wuxuu ku saabsan yahay taswiid lakaabiri dadka waaweyn oo madax laga dhigto taswiid ee jacalahum saada in saada laga dhigto oo madax laga dhigto dadka waaweyn oo aan ah caruur yar yar oo khibrad iyo caqli aan lahayn badanoy wax ku kala miisaamaan dayshnimo iyo fudeedna uu ku dhex jiro shahwaadkooda iyo hawadooda iska taraari oo meeshii looga baahnaa intay ka hoos dhacaan waxaan macno lahayn faraha la gelageli in dadka madax looga dhigo ma fiicnee dad odayaalah oo rugcadaa ah oo khibrad iyo mxuu ahaa hogaan leh ayaa fiican ninka ninka yarka waaa fayaad baa dilaya haddii madaxda dhigo dadkuba dagaal gelinba dagaal buuba dadka gelin oo hala dagaalamo dhihi xadathana cmr bn marzuqi qaal xadathana shucba can qataada bn dicama qaala samictu muطarifan can xakiim bn qays ibn caasim ayuu ka wariyey ana abaahu aabihiis aabihiis oo la dhihi jiray qays ibnu caasim atamimi saxaabi jariila wey nabigana calayh salaam wuuu dhihi jir wuxuu ku magacaabay sayidu ahlilwabr sayidu ahlilwabr waa ninkii markuu dhintay uu shaacirku yihi salaam ullahi qays ibna caasimin waraxmatuhu maadaama mxuu aha taraxama shaahidka waxaa weeyaan wamaa kaana qaysun hulkuhu hulku waaxidin walaakinahu buyaanu qowmin tahadama saas wamaa kaana qaysun qays ibna caasim hada tamimi radia allahu canhu markuu dhintay wuxuu yihi wamaa kaana qaysun hulkuhu dhimashadiisu ma aha hulku waaxidin qof iska dhintay qof caadi oo iska dhintay ma aheen walaakinahu bunyaanu qowmin tahadama waa guryo dhan qabiil idil guryahooda baaba-ayo reer dhan oo halaagsamay wey reer dhan oo halaagsamay ayuu ka dhigan yahay dhimashadii keliga uu dhintay caalim buu ahaay radi allahu canhu ardaa ayib qays ibnu caasim radia allahu canhu arda ana abaahu awsaa cinda mowtihi markuu dhimanayey wuxuu u dardaarmay berihii caruurtiisi faqaala wuxuu ku yihi itaqu llaha ilahay ka baqa waa waxa muhimka dardaaranka oo u muhimsan weeyaan laisku dardaarmo wasiyat llahi lilawaliina walaakiriin wey dadkii hore kuwii dambaba ilaahay wuxuu u dardaarmay an itaqu llah ilahay ka cabsada itaqu llah wasawiduu madax ka dhigta buu yihi akbarakum kiina inigu wey madax ka dhigta fa ina alqowma qoomku idaa sawadu akbarahumka ugu weyn ugu sareeya ugu weyn hadday madax ka dhigtaan qolo khalafu waxay khaliifteen abaahum aabahood aabahood bay khaliif ka noqdeen aabahood bay khaliif ka noqdeen oo booskii aabahood waa camiran yahay qooska aabahood waa camiran yahay oo aabahood bay khaliif ka noqdeen booskii waa fadhiyaa haddii ninki aabahooda weynaa u dhintay kii kuxigay weynada ee carruurta u weynaa madax looga dhigo dadkii waa inti kale waa socdaan sida aaba looga dambeeyey ayaa looga dambeynaya wa sawaduu haddayse madax ka dhigaan asqarahum ka ogu yar azraa wuxuu ceebeynayaa bihim ayaga daalika madax ka dhigidaya midka yar madax laga dhigay fii akfaa'ihim kuwa kufkooda ehe ayaga la da ee kufkooda ah ayuu agtooda ku ceebeenaya ku ceebeen oo nin yar haddaad madax ka dhigato kufkaadi iyo dadka adiga gayaankaada ama garabkaada ahaaye kale ummadihii kale ahaa waad ka hoos dhacaysaa ceeb bal soo jiidi ilmo yar baa reerka u talaacubi khibrala-aan baad ugu dhici faaidalaani caqliyari baa lagu dhibaata lagu dhehridaya asqarhum hadday madax ka dhigtaan asraa waxay ceebeynaysaa bihim ayaga daalika madax ka dhigintaasi fi afahim bay ku ceeboobayaan akfaa waa jamcu kufin wey kufkuna waa dadka e, aqraanta ah aqraanta e, isku dhigma dadkaasaad ku dhex ceeboobaysaan wey wa calaykum bilmaal aabbihi baa dardaarmaya qays binu caasim wuxuu leeyahay calaykum bilmaal xoolaha ku dadaala waisdiraacihi iyo kubcintiisa xoolaha iyo inaad samaysaan kubcisaan ziyaadisaan ka shaqaysaan inta abahaad ka dhaxashay haddaa iskaag agfadhido la biisho la cuno maalin dambadeena meel banaana laiskugu imaado faa'iido ma lahe xoolihii ha laga shaqeeyo in laga shaqeeyo oo xoolaha la camiro oo la badsado de waxa weeyaan dantaada iyo xifdig wejigaadi iyo karaamadaada iyo sharaftaada ku jirtaa camaaradii ardada la camirayey iyo mujtamacii inaad maaragtay wax ka qayb qaadato ayaa ka dhalanaysa fa inahu maalku manbahatu lilkariim qofka kariimka ah baraarujin bay u tahay iyo wanaajin wanaag bay u tahay lilkariim qofka wanaagsan ah, way wanaajinaysaa wayustagnaa waxaa laga deeqtooma bihi maalkan can ila'iim qofka la'iimkana waa lagaga deeqtoomi qofka la'iimka ee wanaagsaneen ee aan waxna laga helaynin ee aan fiicneen qofkaana maarata waa waad kaga waa kaga badbaadaysaa wey waad kaga badbaadaysaan hmm. manbahada waa waa un sharaf waxay sharfaysaa oy baraarujinaysaa oy kor u qaadi ah, sharaf bay u yeeli qofka kariimka ee wanaagsan sharaf bay u yeelaysaa qofka la-iimkaana waa lagaga badbaadi oo de qof laiim iimahon qiimo lahayn haddaad u baahato ka waran oo aan garanaynin waxaa tahay oo deen hadhow uu kuday ku dayaco oo aad ku dhibaatooto yustaqnaa bihi waxaa laga deetoob an la-iim waa did lkariim wa iyaakum waxaa iska ilaalisaan masalat annaas su-aasha dadka iska ilaaliya fa ina oo shaqaha ka dhiganina su-aal dadeed fa inahaa min aakhiri kasbi rajuli ninka kasabkiisa waxaa ugu dambeeya weeyaan markaad u qaadan weydo oo meelaad u ciirsata weydo oo naftaada khatar gasho markaasaad shaqo waxaad ka dhigan oo su-aasha dadka hebel oo dhihaysaa oo qofkaas leedahay waxaa weeyaan wuu mudan yahay waa laime laime waa keliim ad leedahay yaad wax weydiisan kartaa daruuro markay keento waay iyo xaajo iyo baahi fa inaha min aakhiri kasbi rajuli ninka kasabkiisa waxaa ugu dambeeya wey wa idaa midtu markaan dhinto dardaarankii wey falaa tanxuu falaa tanuxuu ha laa tanuxu oohin iyo dhawaaq iyo qayli iyo iska ilaaliya fa inahu lam yunxa looma ooyin calaa rasuuli nabiga aleyh salaatu wasalaam ilinta iyo mxuu ahaa qalbiga oo walbahaaro taas ayada waa raxmad wey laakiin waaw in qayliya la didan yahy wa idaa mutu haddaan dhinto fadfinuuni xabaala biardin dhul igu xabaala laa tashcuru aynan ogeyn aynan garanaynin bidafni xabaaladayda bakr bin waail qabiilkaa ree bakr bin waaila maynaynan ogeyn igu xabaala buu yihi fa inii anigu kuntu waxaan ahaa uaafiruhum kii kada ku weerara fi ljaahiliyati jaahiliyadii uaafiruhum ay akiru calayhim fi afla ti jaahiliyadi islamka ka horeysay nin waxaan ahaa buu yihi aada u weerara oo meel kada un tooga imaada gaalaha ku dheereeya gaalaha iyo habeenkii maaratay guuraha ayaan ku dheereeyey ayagoo iska jijiifa ama waxba ogeyn baan kub ka siin jiri ondiri jir marka weli waa i cadhaysan yihiine meelayna arkeyna waxbaale bu yihi hayaan banaanka isoo dhigin oo isoo qufine xasanbnisnaad wey xadiidka saxaabi jaliil radia allahu canhu arda dardaaran iyo hadal wanaagsan aad u qiimo badan buu ku hadlay baaba maa yucda thamara baab wuxuu ku saabsan yahay yucdaa waxaa la siini athamarata himaarta iyo midhaha asqaru man dadka oogu yar manka oo xadara soo xaadlay min alwildaan caruurta midka oogu yara soo xaadiraa midhaha beerta yaa la siin beeralayda haddiiay ducaysanayaan oo meel fadhiyaan oo beertooda ka hadlayaan oo ilaahay baryahayaan midhaha u horeeya soo bixiyaan midka yar ee soo fadhiya fadhiyaa lagu yaa lagu lagaga farxin oo la siin oo looga duceysanaya baabka caam buu ka dhigay lakin xadidkeena noo imaan doona nabiga sala allahu alayh wasalam midhaha uu ilmaha yar ka siiy xadathana musa bn ismaciil qaal xadathana cabdاlcaziz ibn suhayb an suhayl bn abi salix an abihi an abi hurayra qaal kaana rasuulu llahi sala اllah alay wasalam wuxuu ahaa idaa uutiya bizahw markii nabiga loo keeno timirta zahwiga la yihahdo waa timirta albusr lmulawan baa la dhahayo waa timirtan markay maraaxil bay martaa busri iyo cidqi iyo eh, mxuu aha radab iyo timir markaas timir noqon marka zahwiga waa marka uhoreysa ay soo baxda ay tahay cardunka cardunka hore ee timirta ay soo baxdo ee midabada ay leedahay ayaa nabiga loo keenay calayh salaam saxaabadii baa u ukeenaysa beeraleydi qaala wuxuu yii qaala wuxuu dhihi jiray nabigu markii loo keeno allahuma baarik lanaa ilaahu noo barakey fi madiinatina magaaladanada wa mudinaa mudka anaga mudku waa arbacatu waa rubcu saac rubu saac wey wa saacinaa saaca anaga saacuna waa arbacatu amdaad afar mud buu qaadaa laba kiila bar barakatan ilaahu baraka noo yeel maca barakatin baraka maced barakadii hore eed noo gelisay marka hore oo dadkao dhan ba ay ku haysteen tu gaara ilaahu noogu dar oo ziyaada ah midaad ku abuurtay eh, ku tala eh, horeysay eed noo gelisay waxaad noogu dartaa mid ducadan olahoo aad noo barakeen barakeen oo ziyaada oo madiine ay leedahay waana sidii nabiga alay slam ducadiisi baa dhacday oo madiina munawara ilahi waa barakeeyey deegaan ahaan iyo dhismo iyo tawsico iyo waasicid iyo qiimaha dadkeeda haddaad fiiriso maciishadeeda iyo nolosheeda iyo deganaanteeda intaba waa barakaysan tahay uma naawalahu asqara wuxuu siiyey nabigu alayh salaam asqara man yalihi dadkii nabiga calayhi salaam la xidhiiday ee la fadhiyey ka ugu yaroo min alwildaani caruurteeda buu nabigu siiyey sala allah alayh wasalam kii uu ka geliyey oo u dhiibay naam maxaa loogu dhiibayaa waa farxin waa ka farxinaya waa ku farxaya ayib xadiidkuna waa xadiid saxiixa weeyaan qaala almusanifu raximah llah raxmatu sagiiri ilmaha yaroo loo naxariisto hadii kabiirkii la ixtiraamay la weyneeyey ka yara muxuu mudan yahay isagana u naxariisashay u turid xadathana cabdilcaziz bin cabd llahi lweysi qala xadathana ibn abi zinaad can cabdiraxman bn xaarith an cmr bn shucayb can abihi can jaddi ana rasuula اlahi sala اlahu alيh wasalam qaal laysa mina naga mid maaha man lam yarxam qofkaan naxariisanin sagiirana kaanaga yar oo wayacrif aan aqoonsanin xaqa kabiirina kaanaga weyn xaqiisan aan aqoonsanin ixtiraamin saxiix wey baabu mucaanaqati asabiy ilaha yar oo la mucaanaqeeyo wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah wasalam ala maxamed